subxaana wa tacaala qadaro fududeeyan dib loo bilaabo isku lambar ma nihin marka ma aqaan hadda aniga boqol xadiidka ah kitaabu اliimaan ayuu iga bilaabanayaa baabu man alla fahwa fi الnaar baabu man halla fahwa fi الnaar ama baabu karaahiyaة اlghuluul xadaanii zuhayr bni xarb xadiidkaasuu ka bilaabanayaa kitaabku halkaasuu ku joogay marka waxaynu ku soo jirray oo sheekhu ka soo hadlahayay abwaab dhowr ah oo ku saabsanaa macaasi badan oo shaaricu uu ka ratibay ciqaab iyo naar oo barhkeed uu ka muuqanayay in naarta lagu waaray xadiidtaasuu sheekhu soo waday wuxuu markaa hadda ku xidhay khayaanada huluulka khayaanada la khayaamo qhaniimada iyadoon la qaybinin haddii wax aad ka qaadato haali baad tahay oo nin wax dhakroowa khayaamay baad tahay falka aad samaysana huluul ayaa la yidhaahdaa marka taasuu sheekhu hadda baabka u baabaystay xadaanii zuhayr bnu xarbin qaala xadaanaa haashim ibnu اlqaasim qaala xadaanaa cikrima ibnu camaar alcijli alyamaami wadaadka cikrimat bn camaar ah waa ragga lagu eh, xoogo mulaaxadeeyay imaam muslim raxmat ullaahi tacaala ka warintooda uu ka wariyo bukhaari wuu istishaadaa yastashidu bihi mutaabacaadkii shawaahiddu ku keenaa laakiin ma xujaysto ninkan cikramat bnu camaar alcijli اlyamaami ama imaam muslim faqad ixtaja bihi yasiiran in yar ma badiyo ixtijaajkiisa wuxuu u badiyaa inuu shawaahidda iyo mutaabacaadka ku keeno khulaasatu amrihi wadaadka cikrima bni camaar alcijli ah waa iqatun habtun ila fii yaxya bni abi kaiir aلطa'i وثقة ثبت إلا في fي yaxya ibn abikaiir aلطaa'i maxaa yeele wadaadku wax ma qori jirin wuxuu yidhi ibn maciin kaana ummiyan xaafida wuxuu ahaa ummi <laughs> xaggana xaafid ah wuxuu ictimaadi jiray maskaxdiisa iyo fahamkiisa marka axaadiid badan haddaad wariso ood xaggana kitaab cuskanaynin iyo dabdi kitaab wax badan baa kaa surmaseegteenoo ku garab maraya marka almuhim hunaa waad aragtaanoo ma aha yarwi can simaak yarwi can simaak abu zumayr alxanafi alyamaami aw ilyaami uu wax ka warinaya ee ma aha ninkii lagu haystay ahaa yaxya ibn abi kaiir aلطaa'i rag waxaa jira iqaad ah iqaad a'imaa oo rijaalaa jira laakiin ducafaau fii shuyuukh ducafo ku ah shuyuukh khaas ah oo innaga soo maray zayd ibn اlxubaab waa daciifun fi اthawri fulan waa daciifun fi kada marka cikri ibn camaar alcijli waa daciifun fii yaxya ibn kaiir aلطaa'i iqat fii hayrihi aan iskaga soconno qaala wuxuu uhi imaamka xadaanii simaak alxanafiy reer bani xaniifu ka soo jeeda abu umayl abu zumayl wey zamiil ma aha ku khaldamina qaala xadaanii cabdullahi bn cabaas qaal xadaanii cumr bn khaaab radi allahu tacaala canhu qaal lama kaana yowmu khaybara maalinka khaybar markay ahaatay ama ay dhacday ee waqcadaa ay dhacday aqbala nafaru min saxaabati اnabiyi sal lay slam waxaa soo qaabiloo oo dhex qaaday shuhadadii iyo meeshii lagu dagaalamay iqbaalka hadda waxaa looga jeedaa meeshii dagaalku ka dhacay bay soo aadeen wey meel kale ka yimaadeen ma aqbala nafaru min saxaabati اnabiyi faqaaluu waxay yidhaahdeen fulaanun shahiid hebel waa shahiiday fulaanun shahiid hebelaasna waa shahiiday xataa maruu calaa rajul ilaa ay soo mareen nin bay soo mareen ninkaa riwaayadii bukhaari ayaa caddaysayay bacdu sunan muwa maalin waana ku soo maray waa wadaadkii la odhan jiray kirkira kirkira oo addoon ahaa nin ayb xataa maruu calaa rajulin waa kirkira oo addoommadii u soo hadeeyeeyey qolyihii ay u soo hadeeyeen nabiga nin loodhan jiray hawda bnu cali hawda bnu cali loodhan jiray baa nabiga usoo hadiyeeyey kirkira la yidhahdaa kaafka in la kordhiyo in loos dhigaba waa laisku hayaa ayb faqaaluu waxay dheheen fulaanun shahiid kirkirana waa shahiiday dheheen ragga la mid yahay faqaala rasuul lahi sal lay nabigu inta hore ma mulaaxadaynin kale iyo saxaabadii kale la soo tiriyey ee kama hadlin fulaanun shahiid fulaanun shahiid ninuu xog gooni a ka haya markii la soo gaadhay yuu nabigu fartaagtay calayh salaatu wasalaam qaala wuxuu uhi kalla maya fulaan asagu shahiid ma aha kirkira asagu ma shahiidin maxaa yeelay innii ra'aytuhu fi اnnaari fii burdatin hallaha aw cabaa'atin innii ra'aytuhu anigaa ku arkay muxamed calayh salaatu wasalaam fi nnaari naartaan ku arkay fii burdatin bisababi burdatin hallaha macawis uu khayaamay ama uu xaday ama uu qarsaday darteed iyadaa waa ti waa sababiyu bimacna alba aw hallaha u khaaina khuluulkood waa soo sheegnay waa qaniimada intaan la qaybinin wixii laga qaato saasay luqooyintu u badan yihiin wadaaddana waxay dhahaan wax walbood xado ood khaa'into oo dhagarto oo hanti ah ayaa khuluulka la yidhaahdaa soo galahaya aw amase waa shakure cabaa'atin adow ama go ama macawis waa un maro warka soo ururi uma qaala rasul la sl slm wuxuu yidhi ya bna alkhaaab ina khaaab oo cumar buu nabigu la hadlay idhab orod fanaadi fi اnnaasi dadka ka dhex dhawaaqoo ka dhex sheeg annahu laa yadkhulu اljannata ila اlmu'minuun jannada inaysan gelaynin ila اlmu'minuuna ay iimaanan kaamilan bغayri cadaab waxaa loo jeeda hadda waxaa weeye jannada ma galo ila اlmu'minuun waa calىa ra'yi bacdi ahli اlcilm jannada ma galo biduuni cadaab cadaab la'aan iyo ciqaab la'aan adoo bad qaba janno geli maysid haddadan ahayn mu'min iimaankiisuu dhammaystiran yahay oo buuxo qanjaha jooga haddii laakiin aad mu'min tahay iimaankiisu uusan dhammaystirayn jannada aakhir waad u dambayn insha allahu tacaala laakiin waxaa laga yaabaa in xoogow lagu soo halaalmiciyo oo lagu soo cadaabo laakiin ظaahir الnas waxaa weeye inuu nabigu ku iray ninkaa nifaaq inuu ninkaa nifaaq nabigu ku qiraya xadiid ka muuqata mu'miniintii ama iimaankoodu kaamilka ahaa ama iimaankoodu u asaxay laakiin ضaciifka ahaa kulli jannay gelayaan ila nabigu ma tafs inahu laa yadkhulu اljannata ila اlmu'minuun ayuu leeyahay suubanu sal slm marka waxaa meesha ka baxay ishaaro yar in loo jeedo wadaadkii khaa'imay macawista ama bustaha khaaimay ee haniimadii ka xaday inuu munaafiq ahaa baa loo duurxulayaa culummaa odhanaysa daahirkii inay ku dhageen maxaa yeelay nusuusta kale ee farabadan ee xadiidka abi hurayra laa yadkhulu jannata ilaa nafsun muslima nusuus badan baa ku timid marka haddii mu'miniin iyo kala saaray ruuxaan mu'min ahayn macnuhu waxaa weeye waa munaafiq qolyaha odhanaya waxaa loo jeedaa iimaankii kaamilkaa qaacido hadda kor aad soo marteen fi lminhaaj meelo badan ayaa ayaa ku dheggan yihiin ismiga haddii la ilaaqo waxaa lagu xambaara alkaamil ismiga haddii la ilaaqo waxaa lagu xambaaraya alkaamil min hada اljins haddii muminiin la ilaaqay waxaa loo jeedaa weeye muminiintii iimaankoodu buuxay aduu khilaafkaa waa jira qaala xul cumar radi allahu tacala canhu fakhrajtu waan baxay fanaadaytu waana ku dhawaaqo ku adimay fariintuu nabigu ii dhiibay oo ahayd alaa inahu laa yadkhulu ljannata ila almu'minuun muslimiinay janna ma gelahay axadaan mu'min ahayn oo iimaankiisu dhammaystirayn labada xadiis way isleeyihin aan israacinna xadiidka abi horariya xadiidka cumar kadibna wixii markaa tacliiqa aynu aragno xadaanii abuaahir abuaahir waad soo marteen axmed bn camr qaala ahbarani ibn wahbin cabdullah can malik bn anas can fawr ibnu zayd addiili du'alina waa la yidhaahdaa du'ali iyo diili waa laba qoys bay kale yihiin ninkan waa du'ali iyo diili maahayana wadaaddaa odhanhaya dhibma ma laha can saalim abilhay mawla ibni muiic cabdullah ibni muiic mawlihiisii weeye magaciisuna waa saalim kunyadiisuna waa abulhay عن abi hurata radi allahu tacaala canhu qaala muslim wuxu ui waxadaanaa qutaybatu bnu saciid muslim waxaa ku badanood soo marteen inta yaradeennu soo marray kitaabu liimaan kitaabuliimaan badankii waa inoo badan yahay waa marka waxaad soo sanadkii intu saxaabigu inuusan gaadhsiininoo dhexda uu kaga tago laakiin hadda waa dhammeeyey xadaanaa qutaybt bnu saciidin wahada xadiiuhu xadiikan sheegayo waa asaga lafdigiisa wey xadiikan soo wado waa lafdiga qutaybe ma aha lafdiga abuaahir buu u imaamku qaal wuxuu uhi imaamka xadaana cabdاlcaزiiz yacni bn muxamed adarawardi can hawr yaa marka ismutaabaceeyey maalig iyo maalig iyo cabdاlcaزiiz cabdاlcaزiz bn muxamed kilaahuma can hawr ibn zayd اddiili aw اdu'li can abi اlhayf can abi hurata radi allahu tacaala canh qaala wuxuu idhi saxaabigaas kharajnaa waanu baxnay maca nabiy nabigaanu la jirankiisa ilaa khaybara khaybar baanu aadnay fafatax allahu calayna ilaahay baa noo furay falam naqnam maanan helinoo gaala kaga guulaysanin dahaban dahab walaa wariqan fido maxaa haniimaysan hanibnaa waxaanu haniimaysanno oon gacanta ku dhignay almataaca alaab agab guri iyo yaan helay iyo waطacaama raashiin iyo wahiyaaba dhar uma alaqnaa marka magaalo la joogo maalku waa dahabka dahabka iyo fidada haddii la joogo maalku haddii cinda alcarab waa geel iyo lo iyo ari haddii la joogo maal la idlaaqa cinda alcarab meeshu waa halkeebaad leeda waa miyi geel iyo ari iyo baa loo jeedaa wa hada huwa almaalu naaiq cinda alcarab maalu naaiq baa la yidhahdaa ama magaalo la joogo maalka saamidka waxaa weeye dahab iyo fido ilaa iyagu ma hadlaan hoostun baa laga tariya laga nuugaa waa ogtiin baan u malin xooluhuna way shar qaraan uma alaqnaa cafwan uma anطalaqnaa waanu dhaqaaqnayo xaggeen aan ila alwaadi waadi اlqura wey waadi اlqura markii khaybar hawsheeda la dhammeeyey ayaa xagga kale loo durkay illa way degaaneen tuulooyin badan bay yuhuuddu markaa daadsanayd wamaca rasuulilah rasuulka ilahn waxaa la jiray cabdun lahu addoon asagu nabigu lahaa wahabahu lahu waxaa u soo hibay nabiga siiyey rajulun min judaam nin reer judaam oo qoyska reer bani judaam ka dhashay ah qolyihii agga ciraaq xigay yudcaa waxaa ninkaa lagu magacaabi jiray nabiga siiye addoonkaas rifaaca ibna zayd cafan rifaacata bna zayd min bani dubayd marka ahlu siyarku waxay sheegeen qoyska reer bani dubayb ama reer judaama sanadkii sagaaladee caamul wufuud loodhan sanadkii toddobaad sanadka toddobaad hijirada intaan nabigu khaybar u bixin bay u yimaadeen marka nabiga la fadhiisteen la xaajooden islaamkiiba u bandhiga way islaameen wadaad marka wadaadihii sababo nabiga u yimidee la kulmay ahaa ee islaamay baa addoonka nabiga siiyey hadiye ahaan u siiyey sidaasay sheegaan markay islaameen nabigu waa noqdo yidhi tolkiinu ku noqday diintii faafiya halkaasaynu iskaga warqabayna wuxuu yidhi saxaabigu falamma nazalna alwaadiya waa abu hurayre markaan waadi lqura degnay qaama cabdun cabdu rasuulilahi cafan rasuulka ilaahay addoonkiisibaa u istaagay ama istaagaya xullu raxlahu inuu heeryadii iyo saabaankii ka furo gaadiidkii markii waadilqulaa la tegey haddii addoonku waa inuu shaqada qabto heeryadii ka dhigo iyo raradii ka dhigo gaadiidkii ayb yaxullu raxlahu raxla rasul lah sl l farumiya waxaa lagu halgaaday oo lagu ganay addoonkii bisahmin leeb riwaayo kale xadiidku uu leeyahay markaan waadilqura tagnay yuhuud baa nagala hor leebab aanan u diyaargaroobin dagaalkii waad ka soo baxdeen qolyihii korona xaggey degan yihin iyadoo la haabanhayo meel dhow kaga soo bixin leebmayy midhaha roobka kaga dhigay fa kaana fiihi fi sahmi leebkii lagu ganayo waxaa ku ahaaday xadfuhu ay mowtuhu wa wafaatuhu geeridiisi alxadfu huwa almowt weeye faqulnaa waxaana nidhi markuu dhintay saxaabigii uu nafbaxay addoonka ahaa midcam in la odhan jiray baa rawaaya kale caddayn doonaan kan dambe mid cambaa ninkan la yidhahda asagu kii hore kirkiru ahaa addoonkan dambe ee dhimanaya mid camba asagu la yidhaahdaa faqulnaa waxaani hanii'an lahu boogaadin baa u ahaatay ninka ashahaadatu yaa rasuul allah ninka nabi allow hambaliya boogaadin aw guri wax dhii jirteen wey markay baashu kuu toosto wadaadkan geerida u toostay weeyo janna ilaahay siiye waana shahide isagoo nabiga ilaahay u adeegahaya dagaalla ka qayb gala qaala rasuul kalla nabigu tanna wuxuu ihi maya wladii nafsu muxamadin biyadihi allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay ina shamlata shamlada soomaaliya waa taqaanaa shamlada waa waa baal yaroo oo kale maaragte go-a shaaldilaha layma taqaanaa midbaa wadaadku u watoo kale luqunta ogu jirta cumaamadna ka weyn weynaana aan gaadhsiisanayn adu mara yar wey qayd ina amlaageedu ka aatay shamlada uu ka qaatay uu ka xaday haniimada la taltahibu calayhi naara tiibaa ku gubanayso ku hurayso dab ku noqotay akhadahaa min alghanaa'imi buu ka qaatay yowma khaybar maalinkii khaybar lam tusibha xaggana maysan haleyn almaqaasimu qaybintii nin walba sahmigiisii iyadoon la qaybinin buu qaatay qaala wax ilaahay lagaga fogaado aad bay uga fogaayeen marka waa dareen culus baa galay fa jaءa rajulu nin baa la yimid ninka asaga xaabn xajar wuxuu lam aqif lahu calaa ismin wadaadaha sharaxa kitaabka muslimkana oomaysan bixin laakiin riwaaya cinda xoogow jahaalada fudaynaysaa jirto oo cinda ibn abi shayb اlmusanaf fajaءa rajulu min alansaar nin reer ansaareed baa yimid muxuu la yimid bishiraakin yeelan buu la yimid ama aan dhahano shiraagu waa la yaqaana waa kabta dubkan kore ee lugtaada yeelanka qabta midkan suulka la geliya ma ee suunka cagta saa u qabta kabta kuu celiya eed ku qaado kaasaa la yidhaahdaa shiraag waa wax yaroon macno lahayn wax yaroo ilaasho aad xadhi ku korrisatid ama aad ku fidsoohatid oo yar oo u lahaa isku qabsan mahayo yuu yidhi nabi naar lagu gelaayo waata fajaءa rajul bishiraakin bullayi min aw shiraaka ama laba yeelanoo yaryaroo keena ama indhala yaryara faqaala ya rasuul asabtu yowma khaybar intaan anugu khaybar iga soo gaadhay buu yidhi naba bal dhab iga dhe faqaala rasuul اllahi min naarin aw shiraakaani min naar laftirkeedu waa laba yeelanoo naar kugu noqon buui haddii aadan soo celin lahayn naar bay kugu noqon lahaayeen oo lagugu cadaabi lahaa khatar wey xadiidku marka iyo xadiidka masaa'il baa ku jira masalada u horaysa meeshaa hore ee kharajna maca الnabiy abu hurayre uu yidhi siyarka waad ogtihiin abu hurayre wuxuu islaamay isagoo reedows iyo tolkii dhex joogu islaam markuu islaamay sanadka toddobaad ayuu madiine soo aaday madiine markuu yimid yaa lay saxaabadiisu waa duulinoo khaybar bay aadeen saxaabigii la odhan jiray sibaac ibnu curfuta oo madiine nabigu uu kaga tagay oo ummadda sii tujinhaya ayuu la tukaday salaadihii jahrigaa mid ka miduu la tukado waylmuafiin baa lagu tujiyey kadibna asagii raggii la socdeen khaybar bay nabiga oga daba tageen calayh salaatu wasalaam khaybaroo marka dagaalkii gebagaboobay haniimadina weli aan la qaybinin ayuu tagay halkana maxaa ku jira kharajnaa maca annabiyi ilaa khaybar waad fahanteen ishkaal baa ku jira xaqiiqadii siday ahaydee siiradaad ku barateen axaadiistana ku cad wayna iman doontaa meelo ka mide eh, iyuu ereyga kharajna isaabsanyuu khilaafsan yahay wadaaddaa marka waxay leeyihiin abu mascuudan dimashqa uu ka mid yahay wadaadka haaruun muusa la odhan jiray uu ka mid yahay cafan muusa bnu haaruun abu mascuud dimashq iyo xaafidkuna ka mid yahay waxay leeyihin waxaa ku wahmiyey hawshaa ku sakatiyey oo ku khaldamay thawr ثور ibnu يزيد addiili aw du'ali baa ku khaldamay ruwaadda kale xadiidka wariya ee ka wariya saalim abilkhay ka wariya maysan saa u sheegin bay leeyihin laakiin thawr waa nin iqo imaama alkalaaci marka tawhiim iqaat in ninkii iqada imaamkaa la yidhahdo ugu khaldamay lagu degdega ma fiicine aan dhahno wuxuu u jeedaa kharajna haddaan muslimiin nahay wey abu hur markuu kharajnaa leeyahay muslimiintiibuu u jeedaa asaga iskama hadlay kharajtu ma dhihin abu hurayre muxuu yidhi kharajnaa xasan albasri baa odhan jiray xadaanaa abu bakra nufaac bnu xaaria isagoo u jeeda reer basruu u tabiyey xadiidka xadaanaa anas muslimiinta basruu la hadlay marka kharajnaa macnaha in lagu xambaaro ayaa ka fiican in tawhiim lagu sameeyo iyo wabittaali asagu waa baxay hadduu baxay yuu daba taagnaa oo la socday abu hore yuu daba taagnaa nabiga yuu beegsanayay nabigu beegsanayo daba taagnaa marka kharajna in saa lagu daayo waa fiican tahay laakiin riwaaya cinda albayhaqi fi dalaa'il الnubuwa ayaa ka fiicano wuxuu yihi kharajnaa maca الnabiyi min khaybara kharajnaa maca الnabiyi min khaybara ilaa waadi اlqura ilaa waadi اlqura ikhtisaar baa ku jira marka riwaayada muslim kharajnaa maca الnabiyi min khaybar xaggeen u baxnay ilaa waadi اlqura markaa nabigu la socdaa markaa abuuri nabigu waa la socdaa oo kama maqno taa inaad fahanteen baan u malay sanadkeedi laakiin dacfi baa ku riwayada bayhaqi fi dalaa'il dacfi yar baa ku jira haddii la diido riwaayada abi isxaaq alfazaari fii saxiix الbukhaari oo xadiidka ah waxaa ku jirtay iftataxnaa khaybara waa war quruxsan khaybar baan furannay yaa furtay muslimiinta almuhim wax hadda lagu towimadaadka lagu weeraro meesha ma yaallo laakiin muxadiiiin wow kuu cafin mahayaan inaad garateen baan u malay intaas waa masalada marka aanu ka soo tagnay masalada labaad ee ku jirta marka waxaa weeye oo masaa'ilka fiqiga xadiidka labada xadiid ku jira ah waxaa ku jira alictimaad calaa daahir اlxaal wa aslu macluumin fi اshariica muuqaalka ruuxa ka muuqda wanaag iyo xumaanba in la cuskado waa asal diineed saxaabadu maxay cuskadeen nin halgamay oo shahiida waxay dhaheen fulaanun shahiid wa fulaanun shahiid maxay cuskan hayaan daahirka muslim naftiisa soo xidhxidhay gaal ka hortegey halkii ay kaga dareertay alictimaadu calaa daahir اlxaal wa aslun macluuman fi اsharci islaam gaalnimo wanaag xumaan iimaan yar iimaan badan ruuxa muuqaalkiisa in la cuskado waa wix shareecadu ay ku kala socoto waxaa kaloo ku jira haddee macluum min addiini bidaruur ah annahu laa yadkhulu اljannata ilaa nafsu mu'mina qaadi ciyaad imaam اnawowi xufaaddu waxay leeyihin kulligood marka xadiidka sharxayaan wahada macluum min addiini bidaruura ruuxaan mu'min ahayn oon iimaan iyo islaamnimo aysan ka asixin janno geli maayo kuwa maanta waxaa jooga aaminsan yahuudiya nasaaro jannay gelahayaan muslimiintiina waxay ku ijmaaceen oo nabiguna kuu sheegay hadda saxaabadii uu ka qabto yidhi maya ka daaya bayaan munkarfoon qaado cumarow soco waxaad sheegtay annahu laa yadkhulu jannata ila almu'minuun aafo weeye wax idin caynta haddaad muslimiintiin ma jiro usuushii diineed arkaantiinni awaabidiinni muqadasaadkiinni meel walba waxaa laydinkaga furhayaa shubahaad iyo ishkaal qolya wahaabiya waa arday yarba intay tashkiiliyeen u akhriya dhowr habeen siminaar u wadeen oo habeeyeen waxay dha oo suufi oo qubuuri ah u tago dacwada gaadhsiin abtigiibu dhowr habeen la soo bariyey nin baa iga sheekeeyey ragga diray ah markuu dhowr la soo baryaal uu soo noqdaa haye maxaad haysaa aan kala war qaadanne abtigaa ka waran wuxuu abtigan waan kari waayey laakiin wuxuu aaminsanaa shocaca baan kaga furay buuri ninkaa wuu soo dadaalay sooma muhiimadda ay rabaan qolyaha mulxidiinta ehe diinta duraya waxaa wey waxda aaminsaneed in laydinkaga furo shooca waxaa la yidhi nimay ku timid iyo nimay ku taallo masalada labaad saddexaad ee ku jirta waxaa weeye khiladu taxriimi اlghuluul khayaanada khanaa'imta la khayaamo ee la dhakaro culayska ay sharcigeena ku leedahayna xadiidu way soo caddeeyeen fulaanun shayd maya waa naar buu ku jiraa waxaa kaloo ku jira in khiyaanada haniimada aad khaa'into ay diidayso kaa hor istaagay in lagaaga mahraati kaco shahaado waad inta kale nabigu muusan ka hadlin nimankii uu ku ogaa inay khiyaano galeen ayuu nabigu diiday marka khiyaanadu iyo dhagartu waxay kaa hor istaagaysaa in shahaado lagaaga maqraatay inaad ilaahay jidkiisa ku dhimatay oo naftu kaaga baxday waxaa ku jira oo kale in la dhaaran karo adoon lagu dhaarsaninba in dhaar adoon lagu dhi inaad hawsha karto waladii nafsu muxamadin biyadihi ina shamlata alatii akhadaha min la taltahiba calayhi naara waa inagaa dammaraynay inay bannaanta aad dhaarato tabarukan aw tacdiiman aw ta'kiidan hadalka la dhuujiyo ayb waxaaun reebana lo ogolayn in ilaahay magaciisa la fudaysto oo carabkaadu iskaga bato oo wallaahi maya wallahi inaanan kacayn wallaahi wallaahi aad baashi marka ka dhigataan curda liaymaanikum taasaa aan habboonayn ayb ama been lagu dhaarto laakiin wixii markaa tanoo kale waa iska bannaanta waxaa kaloo ku jira ninkii qaniimada wax ka khayaama waxaa waajib ku ah waxa ama ha yaraada ama ha badnaadee inuu soo celiyo sidii saxaabigu uu yeeha nabiguna oga aqbalay calayh الsalaaة wasalaam waxaa kaloo ku jira asal min usuuli ahli الsunnati wاljamaaca inay naartu abuurantahay jirto maxaad soo marteen kalaa inii ra'aytuhu fi الnaar ظaahiru الnas waa maxay waa ru'yaة mushaahada ru'yatu manaam ma aha daahirku in manaam lagu awilo daliil bay u baahan tahay daliil bay u baahantay nabigu anaa ku arkay buu naarta asagoo ku jira idan naarti waa makhluuqo marka ayada way abuuran tahay marka la dhinto ee aakhare la gaadho adduun la roga lama abuuri doona hadday jirtaa daliil bay u tahay xadiidku yahay waxaa kaloo ku jira in dadka qaarkood dadka qaarkood ayadoo naarti aakharee weyneydba la gaadhin ay naarta sii gelhayaan qabla yowm alqiyaama yowm alqiyaama la gaadhin in naarta dadka qaarkood ay sii gelayaan kalaa inii ra'aytuhu fi الnaar fi الnaar waxaa kaloo ku jiro xadiidku uu tilmaamayaa oo laga fahmayaa ninkii qhanimada wax ka khayaama ee lagu arko ama lagu qabta ama qirta inaan alaabtiisi iyo saabaankiisi iyo agabkiisa la gubaynin asagana aan la garaacaynin sunan abu daud baynu ku soo maray laba xadii oo tilmaamayey <clears throat> ninkii haniimada wax ka khaa'imee lagu ogaado faaxriquu mataacahu wadribuuhu asaguna garaaco edbiyo xawd hala mareereeyo meeshuu degan yahay iyo gurigiisiiy yeelankiisiiyo laga gubo wuxuu ku rartay macalkoorihiisa dabka hala qabadsiiyo waa mooroduug waa la yakaynaya xadiidkaa inuusan sugnayn buu xadiidku tilmaamaya maxaa yeelay nabigu waa sameeyey nabigu cafw wuxuu ogaaday oo loo keenay niman qaniyan wax ka khayaama mana gubin mana garaacin wadaaddaha qaba hawshaa inay bannaantoy weli jirto axmed baa ka mida awsaaci baa ka mida camr bnu shacayb ayaa ka mida waxaa ka mida saalim bn cabdilaahi bni cumar min ahli cilmi ku tegay iyagu waxay kaga jawaabeen xadiidkan wuxuu tusahayaa in layska dayn karo kaana wuxuu tusahayaa in la idbin karo oo alaabta laga gubi karo xaggeed ka keenteen bay dheen lama samayn karo waan iswaafajinaynaa waa cuquubo iyo idbin marna la fulin marna laga tegi karo halkaas iyaguna markaa la mari ninka la yidhahda abujacfar aطaxaawi wuxu yhi adidka waa mansuukhba halkaasuu ibnalbr wuxu m waa daciif biitifaaqi اlmuxadiiثiin halkaasuu la maray almuhim xaggaasaan kaga soo hadalnay wax badan kaga noqon mayno inahaas masaa'ilkaas hadda ugu muhiimsanoo ii muuqanaya baabka labaad ee inoo xiga baab ducaa'i liman jahila faqaaca baraajimahu biاlmaqfira wuxuu baabya in loogu duceeyo waxbaan ka boodo hmm? baabudaliil calى ana qaatila nafsi laa yakfur saasaa idiin dhigan tarjamada kalena dad bay u qoran tahay dhib male haysta wixii anay uu kitaaba taydun baan akhrin waxa idiin qoray ima sheegi kartaan wuxuu baab yahay addaliil daliilku tusa calaa anna qaatila nafsi naftiisa ruuxa dila laa yakfur inuusan gaaloobayn naftada inaad disho oo hadda la ismarjiyo oo waxaa layska tuuraa qawyo iyo diyaanadaa la yska tuuraaye ama sunbaa la cabbaaye ninkii dila naftiisu wuxuu ku dhacay kabiira min alkabaa'ir laakiin saa ku gaaloobi maayo xadiidkaas hadda uu imaamku inoo keenay waxaa min xayu tasniif alfanni ku fiicnaa inuu daba dhigo axaadiita aad soo marteen ninka naftiisa shay ku dila naartuu gelaya khaalidan mukhalladan fiiha abadan oo habeenkii idinku dambeeya cashirka aad aad oga doodeen wax ka badan nusaac baad xadiidka ka murmayseen ille qolyo badan baad tiiri marka xadiidkaas xadiidka hadda uu sheekhu soo wada in kuwa kaa hore lagu qabto ayaa ku fiicna ayb laakiin muslim wuxuu u dibdhigay hawl idinku aana markaa inoo muuqayno wuxuu leeyahay hebel naar bu ku jira kan naar bu ku jira ma soo martin haa naxariis allana iga dhegayso inuu israaciyuu rabaa inii ra'aytuhu fi الnaar ina shamlata lataltabi calayhi naaran iyo khaalidan mukhalladan fiiha abada kulli waa waciida israaci ayadoo ilaahay naxariistiisa la iscafiyana iga dhegaysu ku marka adugu taniifkaada fanigeed la ordayso kayga igala wanaagsan buu muslim kuleya waad fahanteen baan u maray ayib xadaana abubakr bn abi shaybata magacii imaamkaas cabdullah bn muxamed wa isxaaq ibrahim alxandali isxaaq bn rahuya imaamkii aad garanaysana weeye jamiican labadaa wadaad si wada jira waxay wax ka wareeyeen can sulaymaan inuu sulaymna xarbi yahay wuu iman doonaa qaala abubakr wuxuu yidhi muslim wuu kala saari qaal abu bakr nabishe wuxuu hi xadaanaa sulaym bn xarb isxaaqna muxuu yidhi xadaanaa sulaymaan buu ku gaabsaday wey qaala sulaymaan xadaanaa xamaad bnu zayd can xajaaj asawaafi xajaaj nabi cumaan asawaaf abi zubayr muxamed can jaabirin bn cabdillaah ana طufayl bni camrin dawsiya radi allahu tacaala canhu ata nabiy nabigu u yimid saxaabigaas saxaabigaa ufayl waad garanaysa waa isagii ma ka mushriga quraysh ay dacayad ku sii daayeen ilaa dhagaha u gashaday suuf looga buuxiyey kadibna ilaahay hidaaye hanuun siiyey nabigu markuu hanuunayna uu yidhi iska noqo dalkaada ku noqo wadankiisiibu ku laabtay waadan buu soo jiroodo nabiga madiino ugu yimid laakiin maku ku islaam waagii dambana wuxuu dhintay yowmlyamaamuu dhintay iyo uu ka horreeyey intaba waa la sheegay yarmuuq iyo meelo kale ku dhintana waa ku shahiiday ata nabi nabigu idin faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul rasuulka ilaahyow waa goorma waa maalinkii hore la kulmahayay ee maka lagu kulmay sayidu qowmihiba reer drusbu ogaas u ahaay hal wax ma ku falaysaa oo ma iska dayaysaa fii xisnin qalcad xasiinin adag inaan ku geeyo iyo wa manacatin cudud xoogoo inaan kugu garab istaago muxuu intaan ku qaaday nabi allow qoraysh naftayba intaan ku kaxeeya qalcad annagu aan leenahay reer dawsa oo lagu kala baxoon la geli karin quraysh bannaan iyo saxaray orodaaye ma ku geeyaa iyo sanad malaterian kula garab istaagaa bandhig wey hallaka cardi wey ayb hallaka fii xisnin xasiinin wa manacatin manacadu waa cududa malateri xisniguna waa dhufays ma waa qalcadda dhufays iyo qalc farqi baa udhexeeya dhufays dhuloqoto iyo jarataa iyo meel wax laga tuuro weeye xisnigu hunaa waxaa loo jeedaa waa qalcad daar dhanoo dhisan oo waxaa weeye meel laga waardeeyey leh qalcadahaasoo ma taqaanaan qalcadii baa idinku dambaysa waa ta <clears throat> riwaayada ibni xibbaan waxay ku dartay hallaka halumma ilaa xisnin wa cadadin wa cuddatin qalcad iyo reer laandheero ah iyo saanad malatiri fardo iyo gulif rag lagu fooda lagu gel nabi inakeenu qurayskaga keen buu leehay islaamay ayb qaala wuxuu yidhi marka qaaladaasi maysa caddaynin ragga badankood laakiin sawaab riwaayada waxaa caddaysay ku timid cinda axmed ibnu xibbaan iyo kayrkood qaala abuzubayr wey abuzubayr baa wuxuu kuu oo taabiciga xadiidka ah jaabir ninka xadiid ka qaadanaya muslim tadrus almaki wuxuu rabaa xisniga inuu kuu fasiro xisnu waa qalcadoo lidawsin filjaahiliya ay lahaan jireen qabiilka reer dawsee camar uu ka dhashay ayaa iska lahaa qalcaddaas riwaayo kale xadiidkuu leeyay fii ra'si اljabali laa yu'taa ilaa fii mil الshiraad xidhu waa qalcad ku taalla qow madaxii igarkii bay ku taallaa waxaana laga galaa hal jid oo dhuuban ood moodo yeelan yaa laga galaa jidkaa ninkii soo mara waran baa feedhaha laga geli halkaanbaa nabiga iyo ruuxa rabta geysan wax kuu soo geli karana ma jiro meel kaloo laga soo gala ma jiro wadiiqaha ninka soo qaadana hal eebbaa ku filan eebaa feedhaha loo gelinaya marka xisni u qiimo badan buu ugu yeedhay suubana calayh isalaat wasalaam faabaa daalika الnabiy nabigaa arrintaa ka diida oo yidhi ku raaci maayo dhufays qalcaddaas iyo tolkaa iyo sanaddaa meelatari ooma socdo muxuu u diiday waa fahamka saxaabiga fahamka saxaabiga liladii dakara allaahu lilansaar wanaaggii ilaahay u kaydiya ansaar darteed inuu nabigu ree dows raaco oo dows magan u noqdo ee iyagu garab u istaagaan oo nabiga u hiiliyaan ilaahay ma doonin rabbi wuxuu doonay oo xukumay inay ansaar meeshaasi magac ka raaco iyo wanaag oy nabiga u hiiliyaan laakiin sababka keenay kan waa sababu sabab xigmadaas qarsoonayd sabu sab wa cilat اlcilati cila usuulka la yidhaahdaa marka laakiin sababka xaqiiqiga ee daahirka wuxuu ahaa nabigu markuu yidhi hal laka fii xisni xasiinin wamanacatin wacaddan wacuddatin wuxuu yidhi amacaka man waraa'aka tolkaa arrintaa ma kula qabaan inaad iqaaddo oon israacno muslim waa barakaysanyaa umay roob bilowday baryaha no-oon ku jirta iyo miyaan ismaqlaynaa amacaka man waraa'aka dadka kaa dambeeya ee tulka ama kula qabaan inaad i iqaadaan ood garab istaagtaan oo idin raaco ugaaska halkaasay kaga iyo xoogow ka xumaatay wuxuuhi laa adri inay igu taageersan yihiin iyo in kala garan maayo anaa ogaasa inaka nabi allow fa acrada canhu rasuulullah hawlaan la hubin nabigu inuu marka ku dhaqaaqo waa riwaayada ibni xibbaan baana sidaa u caddaysay falammaa goortii haajara annabiyu nabigu u hijrooday calayhi salaat salaam oo madiinemaka ka hijrooday madiina uu tagay haajara ilayhi طufay bna camri min daws dhulkii reeduus buu ka yimi nabigu ogu yimi madiino wa haajara macahu rajulun min qawmihi nin tolkii oo reer daws ana camar bay isu soo raaceen fajtawow waxay ku daltabyoodeen ijtiwaagu al alijtiwaa cinda alcarab waxaa weeye inaad meeshii la qabsan weydo ood ka hoto xagga nafsadda iyo niyadda barwaaqaba aad ku haysatid oo biilku ha kuu saxnaado laakiin meelaad ku soo kortay ma aha waa la qabsan waaye marka lababiyood baa kugu dhacay daltabyaa la yidhaahdaa fajtow way daltabyoodeen way lababiyoodeen waxaa doonta adugu inaad ifaanto maan rabaan asalkiisuna aljawaabaa laga keena waa la sheego waa xanuun caloosha ku dhaca oo marka daltabidu ay timaado dhig baa la qaadaa calooshaa dadka la maroojiyaa waa la baxaa waa la dhammaadaa soomaalidu markay qaxdeen meelo tagto xanuunka ku dhaca wey ay u dhammaadaan waa taqaanaan baan u malay waagay xeryahan soo dega waa ku dhammaadeen waagay etoobiya ka qaxeen ay soomaaliya tageen way ku dhammaadeen meel walboy tagaa waa sidaa laba biyoodkaasaa keenay ayib xiise bisa ma aha ogo waa hawl anuun xanuun baa imanaya fajtawow almadiinata madiinay ku daltabyoodeen fa marida halkaa waxaa ka muuqata camr bnu tufayl iyo nin tolkii la sheegaye dad kalena way la socdeen ila fajtawow waa la jamciyey cafan tufayl bni camr iyo la socdeen baa la soo sheegaye dad kale la socdeen ijtawow baa la yidhi labada marka aad u xanuunsatay hawshii ka soo booday baa labadana laakiin ummad badan baa jirto ayadu iska adkay sabartay fa marida ninkii baa jiraday fa jazica waa argagaxo xanuunkiiba u dulqaadan waay waa la wada xanuunsadaaye ninna waa gegsadaa ninna xooguu durba korbuu u boodaa fa akhada wuxuu qaatay mashaaqisa mindiluu qaatay mashaaqisa waa jamcu mishqas waa caarada dhuuban leebka afkiisa ama waranka afkiisa ama eebada afkeeda ayaa mishqaska la yidhahda shayga caaradda dhuban en ballaadhnayn ee waxgooya ama lagu duro ayaa mishqaska la yidhaahda meesha waad waxaa looga jeedana waa madiil midi yar weeyo oo maylin oo xiiraysa xadiidkii riwaayada ibni xibbaan baa caddaysay faxumma dalika الrajul xumman shadiidatan fajazica faakhada shafratan midi buu la baxay madiil yar buu qaatay madiilihii midi ma la kala yaqaanaa ninkii nairobi ku dhashay see buu yeelahaya waaya isagay u taallaa markaa faakhada wuxuu qaatay mashaaqisa mindiilow qaatay midiyuu qaatay iska dhig faqataca biha wuxuu ku gooyey mashaaqistii baraajimahu laalaabkiisa barjamku waa halkan halkan ay faruhu ka laabmaan ee wasakdu ay gasho ayaa baraajimta la yidhaahdaa xubnaha faraha markaa show nin dhakhtaroo meelaha xiidgoynta yaqaanu ahaaye halbowlu isgooyey dhiiggii baa fakaday baraajimahu jamcu burjuma faqaaca wuxuu ku gooyey bihaa madiilihii iyo midiyii wuxuu ku baraajimahu faraha laalaabkooda ayuu ku gooyey fashahabad waxaa shubantay yadaahu labadiisa gacmood baa shumay ay fashahabad damu yadaahu dhiiggii baa shumay shakhabku biyuhu markay burqadaan shanqadha ka yadha sumada arag ama caanaha marka dhiilka lagu lisay waxa ka baxa ayaa shahabka la yidhaahdaa marka dhiig burtaacay ee go'ay shanqadhiisii iyo xiinkiisii baa marka ilmaam dhiig baxay way wadaadkii fashahabad yadaahu gacmihiisii baa qulqulay dhiig bay qulquleen xataa maata ilaa naf waay fara'aahu طufayl ibnu camrin baa arkay fii manaamihi hurdu ku arkay waa ku riyood fara'aahu wuxuu arkay ninkii wahayatu xasana asagoo shanigiisu quruxsan yahay ninkii asagu isdilay oo wuxuu ku riyooday dhar quruxsan qabo oo sha'ni ka muuqdo oo ahlu janno u eg wa ra'aahu wuxuu arkay muqaiyan yadayhi asagoo gacmaha qarsanaya gacantii uu isgooyey ee uu iska dilay buu qarinayaa tan kaleu bannaanka soo dhigahayaa seelaya soo nabaad ma tan kaleu qarinhayaa faqaala lahu wuxuu ku idhi faqaala dufayl bnu camri weeyahad lahu lirajul wuxuu ku yidhi bika rabbuka rabbigaa muxuu kugu sameeyey caza wajal allaha markaad u tagtay ma ku naaraymusu waa ku janneey faqaala wuxuu idhi hafara lii ilahay waa ii dhaafay isdilkan isdilay ilahay waa ii dhaafay bihijratii ilaa nabiyihi sal ly slam hijrada aan nabigu u soo jirooday ee dal dheer ka imid xanuunkan kiisa waan baan geesinamaan u isbaabi'iyey nin xun ma ahayna iga lexo rabbi waa ii dhaafay daahirka halkaa waxaa ku jira wax khilaafsan caqiidatu ahli الsunna waاljamaca kabaa'irta in lagu dhaafo kabaa'irta in lagu dhaafo wanaag iyo waajib aan timid ya meesha ku jira biduuni towbatin biduuni towbatin ayib hawshaan amusalem marka muran ka taagan yahay weeye almuhim sakhayrtaa laisku ogaa laakiin bihijrati ilaa nebiyihi waxaa laga yaabaa inuu asagu sababka u arkay saxaabigiyo ilaahay uu u dembi dhaafay in اllaha la yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa liman yashaa buu galay asagu ilahay baa u dhaafay ila shirki kuma dhicin kufri kuma dhicin wuxuu ku dhacay kabiira min alkabaa'ir wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa buu galay hijraduna iyaduna way baashay baalal u noqotay wey in liman yashaa aad gasho hijrada ka qayb qaadanaysa ila fadli ilaahay xaggiisa ah weeye fa qaala wuxuu yidhi marka dufayl ba odhanaya maa li araaka muqaiyan yadayk maxaad gacmahaada u qaranaysaa tarjamada xarfigu marar bay macnaha hadlaysaa khulaasadu hadda waxaa weeye maxaad gacmaha u maa li araaka maxaan kuu arkaayo hawlaha haddaad sii tiraahdo macnaha yar nuxurkaaba dhumahayaba maxaad gacanta u qarsanaysaa wey gamahaad u asturaysa qaala wuxuu ihi qiila lii waxaa laygu yidhi lan nuslixa minka kuu hagaajin mayno xaggaada maa afsadta waxaa adugu iska bi'isay gacmaha ma isgoysaha ha kugu yaal laakiin jannaan ku geynayna laakiin adoo jannada iska dhex shaqayso farahaadaa isgooyey lan nuslixa minka xaggaada ka hagaajin mayno maa afsadta waxaad iska bi'isay faqasaha طufayl ibnu camrin baa u sheegay qisadii manaamkii calaa rasul rasuulka ilahi baa oga sheekeeyey faqaala rasuul اllah allaahuma waliyadayhi fakfir ilaahow saad inta kale waa ugu dhaaftay gacmihiisana u dhaaf ilaahow gacmaha u dhaaf nabigu hawshaa wuxuu ku celiyey saddex goor allaahuma waliyadayhi fakfir allaahuma waliyadayhi fakfir allaahuma waliyadayhi fakfir waa riwaayad ibni xibbaan xadiidkan marka xadiid qiimo badan weeye wuxuu fasirahayaa axaadiistii aad soo marteen ay ruuxii isdila waa khaalidun mukhalladun fi الnaari abadan ninkaa isagaa isdila soo maaha waana loo dembi dhaafay janana la geeyey farihina waxaa la yidhaha iyagoo dilaacsan ha kugu yaalle faa'iido qiimo badan weeye haddaad tiraahda manaam weeye manaamka nebi maxamed baa xujaa calayhi الsalaaة wasalaam wa ru'ya alambiyaai waxyi baanu isku ogayn laakiin tufayl ibnu camri macsuum ma aha riyadiisu see loo xujaysanayaa waxaan leenahay tasdiiqa nebigaanu xujaysanayna nabigaa loo qiseeyey intii kale nabigu waa aaminay janno inuu ku jiro waxaana qaacidaad soo marteen weeye shaaricu hadduu wax xikaayoodo wax sheego ama loo sheego isagoo radin karana uusan radinin fii hada almawdic maasha ayadaa ama meel kaleba waxaa la xikaayadaasi waa sidqi iyo xaqiiqo cinda ahlicilm qaacidii buu galaya nabigu waa loo sheegay wuu rumeeyey wuxuu u duceeyey keliya gacmihii in loo dhaafo gacantiina loo hagaajiyo ducada nabiga in la aqbalay bay ila tahay gacmihiina loo hagaajiyey wadaadkii reer dows faa'iide carabiya ku jirto lan laa tufiidu التa'biid lan laa tufiidu التa'biid almuطlaq ma faa'iidayso lianna hadday faa'iidayso ta'biid muطlaq ah nabigu ma duceeyeen qisada maxaa la yidhi lan nuslixa lan lan nuslixa zamaqshira meeshaa ku jabahaya kitaabkiisa unmudajku ku sheegay baa ley ibnu <laughs> maaligna waad garanaysaa inuu inuu fooda geliyey lan nuslixa minka maa afsadta nabigu hadduu carabi fasiixa oo saliiqa ah oo adduunka iyo khalqiga ilahi ku abuuray carabiga u yaqaana weeye wuxuu dhihi lahaa allahuma walayadayhi fakfir ma dhaheen idan lan waxay faa'idaysaa ta'biid muqaya ilaa haaya ah haayo ku xidhan xilli ku xidhan bay faa'idaysa ta'biidka mulaqa ee daa'imka waxay faa'idayn kartaa biqariina wa dalaa'il bay ku faa'idayn xadiidka xuju u yahay shuraaxdu ma aysan tilmaamin wadaadkii la jiray eh, harawi ayaa ishaara طafiifa ag laakiin way ku cadda ishaaradii markuu sameeyey waxaa la rabaa inaad ma'hadka tilmaanto meesha xageed ka qaadato la nuslixaa layidhi nabiguna waa duceeyey waana afsax اlcarabi waana naaxi axadka ugu naaxisanaa wey hawshaa waa ku jirtaa xadiidka marka salafku haddaad aragto waa ciid adag oy awilahayaan ama daahirkiisa ay ka baxahayaan ha ku degdegin dhallinyarada qaarkood waxaa ku dhacahaya salafku hawshaan waa waa ku dhegahayaan sida ragaan saaxiibbano xerta gabida ugaa dhoweyda ee nafta iskaga qaadeen waman yaqtul minhu mutacamidan hadegdegina ninkan waa nin naftiisa dilay soo maa muxuuna ku jiraa janno weliba wuxuu xanuun buu u dul qaadan waayo waa sabri waayo jazac iyo ya'si buu isu dilay wamaca daalika waa loo dembi dhaafay janna waaga inta kale nabigaa ku ducay calayh الsalaatu wasalaam xadaana axmed bn cabditadabi intaan xadiidkaan kaga tagno waa iska cadyahay waa iska cadyahay muslimiintu dhibkay ka soo mareen diinkan iyo rafaadkii iyo daltabyadii hawlihii oo dhan iyo naxariista subana calayhi الsalaaة wasalaam ayaa meesha ku cad waxaa kaloo daliiloo ku jira bayinada iyo xujajku mararka qaarkood qaraa'in iyo amaaraad baa noqonaya had iyo goor laba makhraati ayib shardi ma aha inuu la keeno baabun tubcau riixu min alyamni taqbidu kula muminin saasa aniga ii dhigan bacdu nusakhna baabun fi اriixi alatii takuunu qurba اlqiyaamati taqbidu man fii qalbihi shayءu min aliimaan waa isku mid waxaynu ku gaari doonaa fi kitaab اlfitan aakhiru kitaab اlfitan waxaynu ku gaari doonaa nebiyullahi ciisa markuu soo dego oo dajaal uu dilo oo adduunku nabadi ka dhacdo oo kitaabka rabbiga i shaqeeyo oo muslimiintu dhowr sano bayaxo iyo barara ku jiraan in muslimiinta ahlu khayrka la qaadi doono adduunkuna shiraaru khalqi illahi ay ku soo hadhi doonaan fii khifati طayri wa axlaami الsibaac shimbir ka fudud dugaag iyo bahalla ka doqonsan dadka meeshaa jooga dameero caadi ah kafaro aan ilaahay aqoonin baa ku soo markaas adduunka ayaga lagu rogi doonaa halkaasaan xadidka ku gaari doonaa xadiidka marka xilligiisu waa halka laakiin hadda sheekhu wuxuu keenaa iyadoo kooban buu keen wuxuuna u keenayaa masala kitaab imaamad ku jirtaan ana annaasa yatafaadaluuna fi اliimaan dadku iimaanka inay ku kala badan yihiin ninbaa qaada iimaan haysta ninbaa bakeeri nusa haysta ninbaa u buucaa ninbaa aargalaan haysta ninbaa qubaca haysta qubaca ma taqaana caagada yartay biyaha laga cabo tanoo kale maxaa la yidhahdaa teenustan qubacay bay dhahaan marka qubacada wataas almihim nimo meel bay u joogtaa nimo meel bay u joogtaa intaasuu imaamku hadda xadiidka u keenay u soo celiyey xadaana axmed bn cabdi tadabi wuxuuna rabaa qolihii ahlwaciidka ee soo martay ee kabaairta ku dhacay waxay ku jiraan inuu imaam muslimku iyo dadka muslimiintae naftooda ay qaadi doonta dabaysha ayadaa iimaankooda daciif ha noqdo ahlu kabaa'ir ba ha noqdeen muminiinta la qaaday bay ka tirsan yihiin rajadaasuu imaamku inoo furaya raxmat ullahi tacala caleyh xadana axmed cabddabi qaala xadana cabdilcasiis ibni moxamed darawardi wa abu calqamata alfarwiy cabdullahi bni moxamed baa le magaciisa abu calqamata alfarwi wa cabdullahi bni moxamed bn abi arwata mawla cumaan bn cafaan qaala labadaa wadaad abu calqame iyo cabdاlcaزiiz xadaana saba bn sulaym azuraqi can cabdillaah bni salmaan almadani alaqar can abihi aabihi salmaan alaqar almadani can abi hurata radi allahu tacaala canhu qaala qaala rasul ll sl slam waa tarjama mashhuura wey saba bn sulaym azuraqi can cabdilah bni salmaan can abihi salmaan can abi hurayra waa tarjama mashhuura muslimna dhowr barood ku arki doonta iyo kutubta sitadoo dhanba <clears throat> qaala qaala rasul sl slam ina allaha yabcau ilaahay wuxuu soo diri doonaa goorma nini fii aakhiri الzamaan bacda nuzuuli ciisa wa qatli اdajaal in allaha yabcau riixan dabayl buu soo diri doonaa min alyamani xagga yaman buu ka soo diri doonaa alyana ka dabacsan dabayshaasi min alxariiri bay ka dabacsan tahay falaa tadac xariirta ka dabacsan tartiib socota jilicsan dabiilna way ku qaadi way culus tahay way adag tahay way kakan tahay midna waxaa weeye waa saxansaxo socotow saxansaxo socotow falaa tadacu axadan ka tegi mayso fii qalbihi qaala abu calqama midqaalu xabbatin wa qaala cabdulcasiis midqaalu daratin min iimaanin ilaa qabadathu muslim ha moodin dadaalkiisu inuu yahay asaaniidda mutuuntana kala saaraya mutuunta daqiiq wey nin kula midana sitada kuma jiro hawsha ayada allaahumma eh, nasaa-i baa ku dhow nasaa-i abu daawuud baa ku dhow alfaadda marka laga hadlo amaa sanad iyo matniba in la kala soco nafta layskaga qaado waa hawlo muslim khaas u yahay waa min khasaa'isihi waa lala wadaagaa laakiin miisaad buu ku leh wuxuu yidhi qaala abu calqama wuxuu yidhi falaa tadacu axada fii qalbihi midqaalu xabba xabad masagaa ah, qadarkeed abad badar ah qadarkeed nimay ku jirto iimaan ah. wa qaal wuxuu yidhi laa tadacu axada fii qalbihi miqaalu darati min iimaan miqaalu xabat min iimaan iyo u dhexeeya miqaalu darati min dara iyo xaba u dhexeeya nina daru yidhi nina xaba uu yidhi laakiin miqaalka ka wada socdaan oo min iimaanin iimaan ilaa hadduu jiro haba yaraada wuxuun iimaana axad le hadduu adduunka markaa joogo qaabadatu naftay qaadaysa way qibdoon way oofsan allah u soo diray fii aakhiri اlkitaab oo xadiidka cabdillah bn camr caas inoo iman doona waxaa ku iman doona inay dabayshu ka imanayso saxansaxadaa xagga shaam riixan baaridatan min qibali الshaam ishkaal baa meesha ka yimid xagga shaam bay ka iman iyo xagga yaman bay ka iman dabayshaa saxansaxada ah ee nafta muminiinta ururinaysa arwaaxdooda see laisu waafajinaya waxay yidhaahdeen yaman bay ka bilaaban shaamna way ku dhamaan oo waxaa laga hadlay bilow iyo dhammaad nimanna waxay yidhahdeen maya waxaa weeye dadka reer shaamna shaam bay kaga iman dadka yamanna xagga yaman bay kaga iman almuhim ama waa ikhtilaafu اruwaati fi اlalfaad wax culaysoo nagu hayso ma jirto xadiidkii laakiin cayaaش ibn rabiicata asagu wuxuu sheegay dabayshu inay dabayl qabow tahay jaa'i ka amina ma sheegin takhruju riixun bayna yaday saacati yuqbadu fiiha ruuxu kullu mu'minin bas iqlim lama sheegi iyo goobay ka imanayso xadiidka waxaa ku jira faa'iido qiimo badan oo de aakhiru zamaanka ah waa gooni waxaa kaloo ku jira dadku inay kala iimaan badan yihiin midqaalu daratin midqaalu xabatin min iimaan la kala imaan badan yahay ayadoo sidaa tahayna kulligood ay harsanhayaan madalada iimaanka iyo islaamnimada nin walbana hadee midii wuxuu kaysa lagu abaalmarinayo waxaa kaloo ku jira macno latiif oo ah ruuxa muminka wuxuu mutaa in loo dabacsanaado dabayshii alla soo diree nafta muminka qaadaysaba hadday isdabcisay oy saxansaxa iska dhigtay adugu haddaad feed kaga qaada ka war iyo qallafsanaan macno latiifa wey muminku wuxuu ahal u yahay weeye oo u mutaa in la karaameeyo loo dabacsanaado xirmaha loo qaboojiyo naxariis lala qaabilo ayuu mutaa xadiiku macnahaas waa ku jira xadaanii yaxmna ayub qutaybatu qutayb bnu saciid wabnu xujrin caliy ibnu xujr jamiican idaylkoodba saddexdaa wadaad can ismaaciil bni jacfar alansaari qaala bnu ayub isagu wuxuu yidhi waa in la kala saaree xadaana ismaaciil labada kalena maxay dhaheen can ismaaciil bn jacfar labada kale can ismaaciil bay yidhaahdeen wadaadkana xadaana waxaa kale sooci kartaa xerta kale garan waaye iyo saaxiibbada mararka qaarkood muslimnin walba lafdigiisi qaala wuxuu uhi ismaaciil bn jacfar alansaari ahbarni calaa ibn cabdiraxmaan alxuraqi waad garanaysaan can abihi abi cabdiraman yacquub aljuhani can abi hurata radi allahu tacaala canhu ana rasul sl m qaal wuxuu uhi baadiruu biاlacmaali acmaasha la degdega acmaasha khayrkii alacmaal asaalixa loo jeedaa asha ku jirta waa axadiye ah oo loo jeeda acmaasha saalixada ah fitanan fitnooyin iyo muslimiin kala degdega ka qiطaci leyli اlmudlimi habeenka mugdiga gabaladiisa lamida hirirkiisa suu habeenku isu bedela isu daba socdo kolbe hirmadow hir kalaad gelaysaa fitna cusub baad ka bixi tu kalaad geli tu kalaad geli fidnooyinka iska daba ee imanaya marka qalbiga ingejinayaan aday shucac kugu furayaan qoobgariir baa kugu dhici xilli aad cibaadaysad waayi waabad callaqmiba indhan baad kor u taagi war xaggee wax ka socdaa intaadan callaqmin acmaasha khayrka abadsu nabigu ku leey alayh isalaat wasalaam fitantii yusbixu rajulu mumina ruuxu wuxuu waabariisan asagoo iimaan low mumin ah wayumsi kaafiran asagoo gaala galabku u dhici aw yumsi mumin asagoo muminu galabaysani wayusbixu kaafiran waab wuxuu u beri asagoo gaala ciyaada biاllah waa taqalub degdeg ah. maxaa keenay adduunya dadka qasayso waalays yabiicu diinahu diinkiisu ku iibin bicaradin bidhbir oo min adunya adduunyada ah. wax yaroo dhalanteeda oo adduunya faani oon qiimo lahayn oo berriba musqul la geyn lagana qalafi ayaa ruuxi diinkiisi waalaya oo fidnaynaya oo diinka oga xadiidka abu xadiid culus weeye waa mutawaatir fi shariica macnihiisu akara min cishriina xadiian baa macnaan ku yimi macnahaas iyo ka daran tilmaamay macnahaas marka macno culus weye xadiidta baab ku timid ee fara badan xadiiu anas baa ka mida xadiiu jundub bnu junaada ka mida xadiiu nucmaan bashiir baa ka mida waxaa ka mida xadiiu daxaak ibnu qays baa ka mida xadiiu ibni cumar ibnu cabaas xudayfa sacd bn waqaas jamaca min asaxaaba oo masaaniid sunanka iyo saxeenka aad ku arkaysaa in badanoo ka mid ah, qaybta kalena masaaniidda aad ku arkaysaan xadiidka marka waxaa ku jira surcatu taqalub الnaasi cinda alfitan fitna markay dhacdo dadku durbo waa isbedelayaan oo ninkii hebela ah shalay waaba wanaagsanaaye maxaa ku dhacay isbedel qalabki waa daciif fitnadaa marka way wareejinaysaa halkan maxaa laga rabaa ruuxa muslimka laga doonaya markay fitno dhacdo التشدد في التamasuk bالdiin markay fidna dhacdo diinka inaad ku dhegto ayaa lagu adkaadaa laakiin soomaali maxay yaqaaneen fidna markay dhacdo waa la isfududeeyaa rukhaskaa la qaataa waa la isdaad raaciyaa ninkii is soo taaga wuu jabayaa waa cagsigii shareecadu ay rabtay markay dabayl weyn kacso inaad dhulka ku dhegto xiidaha qabsato ood nafta iska saarta maaha mise waa inaad istaagto ku boobiso fitanku markay dhacaan waxaa la rabaa inaad isdhejiso oo intii diinta kaaga harsanayd aad ku nafbaxdo soomaali maxay ku leedahay ha lagu qaaday hore soco haddaad is adkaysa reerbaadiyaad tahayba cusuur alxajariyaad nooshahayba ma astaahid inaad qaran xaadi wal cishrin noolaato waa aafo haddaad adu isnabi lahayd ayagaaba kugu simayninba casar bay kaa farxalanhayaan haweenkiiiyo caruurtiibaba kaa farxalin adugu xaaraan baan iska gaajaad noo dhammaysay ku leeyihi wakaashe wadaadka hebel ahaa iyo saaxiib hebel daaray dhisteenoo kanay kala turtay aduun baa soo taag war diinta ma keligaabaa yaqaana soomaaliya waxaa haysta waad ogtihiin waxaad u qoslaysaan waa xaqiiqo kii ilaahay ka cabsan laha ataa masaajidku iska goola ilahay baryi lahaa ee shantiisa waqt tukan lahaa ee jallaadka iska akhrisan lahaa waxaan ku samaynin caruurta iyo saaxiibada iyo haweenkababa casar ka farxalan wadaadka waxayxayto dhiiqada dhex ortin baad arki aafo wey hallas ilaaliy aad halasu ilaaliy waxaa kaloo ku jira xadiidka ana fitnata اlmuslimiin wa addunya fitno muslimiinta waxa baabi'iya waa adduunyadaas yabiicu diinahu bicaladi min addunya wax kale lama sheegin gaala ka farxaan nabigu ma dhihin muxuu yidhi adduunya hormari oo waali kursi baa waali magac baa waali balaayo shilin baa waali boqol door baa laga yaaba inuu keligaa ku dhaafsadoba nin dhan oo muslim u dhaafsado ilaahay anaa asturo subxaanahu wa tacala isagaa awood leh xadiidkan bal aan ku daro insha allah xadana abubakr bn shaybata qaal tarjamadadinku hoosta ka ahrista baabu makhaafaة اlmumini an yaxbia amaluhu aw an yuxbaa camaluhu ruuxa muminka inuu ka cabsado oo iska ilaaliyo in camalkiisu uu hoobto oo iimaankiisi buro isagoon ka warqabin xadaana abubakr bn abi shaybata qaal xadaana xasan muusa alshyab albasri sheikhu axmed qaal xadaana xamaad ibnu slma waa inagu soo maray fi muqadimana ku soo maray haddii sanadku sidiisaba muslim uu u mara inta badan xamaad oo kale uu ku jiro caali buu u noqdaa rubaaci iyo khumaasi buu noqdaa hadduu dariiqu qacnab marana waa roonaadaa waa inagu soo mara hawsha ayadaa ayb can aabit asl bunani can anas bni malikin annahu lama naزlat hadi اlaaya aayaddan markay soo degtay ya ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti الnabiyi wlaa tajharuu lahu biاlqowli ka jahri bacdukum libacdin an taxbata acmaalakum waantum laa tashcuruun ayaddan markay soo degtay kuwa alliya rasuul rumeeyey oo codkiinna kor nabiga ha ugu qaadina codkiinna codkiisiisan ka dheeraanin saa iskugu dhawaaqdaan codka ha ugu dhigina idabsada hadal dabacsan oo hooseeya oo xurmo iyo qadaran ku dheeranta nabiga la qaabila yaan la towtowlaynin aayadda markay soo degtay maxaa laga baqayaa an taxbata acmaalukum lianlaa taxbata aw makhaafata an taxbata aw karaahiyata in acmaashinu ay hoobato saan u dhicin wey waantum laa tashcuruun cinda ahli sunna waljamaacana camalku ma hoobto oo ma buro camalka muslimka iyo acmaashiisa khayrka ilaa bilkufri bilkufri khawaariji iyo muczili iyo warkooda igadaa iyagu kabaa'irta la soo shirtegay iyo dunuubta caadiga ah. ilaa aakhiri alaaya aayadda markay soo degtay jalasa haa bnu qays alansaari ibnu shamaas ayaa fadhiistay fii beyti gurigiis qaala wuxuu idhi saxaabigaas fiqigiisa u fiirsaiyo dareenkiisa ana min ahli الnaar reer khasraj buu ahaa waa min qabiilat اlkhasr laandheerihii ansaareed buu ka dhashay waana khadiibkii ansaareed xasan ibnu haabitna wuxuu ahaa shaacirkii nabiga gebyahay ee markay carabi soo gabaydo u jawaabi jiray wixii gabaya aabitna geedka hadal buu ahaa nin cod oo garyaqaana oo nasriga sida shicirka isdabadhiga u ahaa marka ninkii xoogo fasaaxa iyo sheegta aabit baa loogu yeedhi jiray ninkii gabay sheegtana xasaanu bal iska fiiri baa loodhan jiray marka sidooda waa iclaamkii dowladda islaamka iyo halkaa matalayeen warbaahintii gurigiisi wuxuu hi min ahli الnaar anugu ahlu naar baan saxaabigu waa usuuli faqiiha w maay aggee ka keenay aayadda cumuum baa ku jira cumuumku fahmaya waraqaad ooma baa in loo akriyo war haabidow warkan aad wadda xageed ka keenta ma dhigi karti wuxuu hi aayadda iska fiir laa tarfacuu aswaat anu maxaan ah cumuumkan ku jiraa wey daahir ana min ahli naar anugu ahlunaar baan ka mid ahay bu ahlunaar baan ahay waxtabasa wuxuu ku xadnimay caninabiyi fii beytihi wey nabigii baa waayey fadhiyadii meelihuu ku ogaa masaajidkii meelihii uu ku arki jiray inta badan wuu tukadaa gurigiisu ku laabtaa fasa'ala اnabiyu nabigaa weydiiye sacd bn mucaad buu weydi isku qoys ma ah sacd waa awsi aws weeye qaysna haabit bnu qaysna waa khasraji muslim dareenuu qaba darteed wuu soo celin doonaa hawsha ayadaa mulaaxado yuu ka taagi doonaa faqaala wuxuu idhi nabigu yaa abaa camrin abaa camr waa kunyadii sacd bn mucaad radi allahu tacaala canhu maa shanu aabit aabit maxaa helay aabit baryahan ma arko isheeda waa qaban laadaaye xaggee ka baxay ashtakaa miyuu sheegto miyuu xanuunsaday ma xanuunsaday aan booqanne qaala sacd wuxuu ihi innahu la jaari nabi allow waa dariskay daris baanu nahay wamaa calimtu lahu bishakwa xanuunna kuma ogi idan dareen kalaa soo baxay qaala faataahu sacd sacad baa ku laabtay aabit fadakara lahu wuxuu u sheegay qowla rasuulilaahi sal l slam buu u sheegay nabigu uu tabay oo nabigu raadinaya aabit ayuu u sheegay sacad baa u sheegaya aabit faqaala aabit wuxuu yidhi unzila hadi اlaaya aayadan baa dhib kale ma qaba meel laygama hayo laakiin dhib weynoo diineed baa yimid aayaddan baa la soo dejiyey waqad calimtum haddaad muslimiintiin waxaad ogaateen waad ogtihiin annii min arfacikum sawta calaa rasuuli illah anugu inaan ahay ninkiina ogu coddheer nabiga marka lala jooga la hadalkiisa khilqi u dhashay buu ahaa tarjamadiisa ka akhriya meel walba tagtaan isaga wuxuu ahaa jahwariya sow boocayo dhuuntiisaa furaa hadduu dhaado hoos waadaysho codkiisu waa dheeranaya ruux xamleeya iyo ruux dadku isku cod ma aha meeshana wax kala bedelaysa marka wuxuu ahaa jahiira sawti khilqatan laa takallufan nin cod dheerba oo codkiisu baxsan yahay asagoon iska doondoonaynin waxaadna ogaateen ba anii min arfacikum sawtan calaa rasuuli illah fa ana min ahli الnaar muxuu isku xidhay xukm iyo cilo xukm wa tacliim ahlunaar baan ahay waa xugum mal cila nabigaan codka kor ogu dhigi jiray ayaduna taasay ka hadasha waa xukumku sheegaya waa cilaynaya wadaad bannaan iska taagan maaha daabit fadakara dalika sacdu linabiy sacad baa nabiga u sheegay arrinku nabi allo wuxuu ninka haabit ahaa dhibkaasuu sheegtay guriguuna fadhiyaa faqaala rasuul bal huwa min ahli janna bal huwa min ahli naar ma ahee waa ahlu janna u bishaareeyo iigu yidhi wadaadka bal huwa min ahli اljannati bal huwa min ahli اljannati laba goor buu nabiga ku celiyey kama fii musnad abi yacla riwaaya cinda albukhaari inaka lasta min ahli الnaar walaakinaka min ahli اljanna ahlu naar ma tihid ahlu jannaa tahay haadaa yakfi nabi maxamed nabi inaad ogaato oo baano xujaj kale iyo inaad qur-aan akhrisay iyo aayaad kale nin nool oo wax walba ku beekhaami kara yuu nabigu wuxuu leeyahay naar is arki maysaane xusnu khaatimaad ku dhiman ahlujanna tahay ayb waad ogtihiinoo marka saxaabiga aabnu qays waagi dambe dagaalkii yamaama ku shahiiday maalikii musaylime la ishayey laba maalin baa saddex kor muslimiinta caalsanaha laga qaatay markaasuu xanaaqay asagiiyo saalim mowla abi xudayfa ayaa kafankooda soo qaatay boortarkii iyo wixii la ismarin jiray xanuudkii ismariyeen god bay qoteen jilbahay gashadeen markaasay dagaalameen saysan u cararinba markaasuu allahuma inii abraw ilayka mima yacbudu haaulaa oo mushrikiinti ah wa abraw ilayka mima sanaca haaulaa nimanka bakhday faqaatala xataa qutil markuu shahiiday oo geeriyooday maalin ama wax yar kadib saxaabi muslimiinta ka mid ah riyooday taabit bay riyadu isku arkeen aabit wuxuu yidhi markaan shiida diracbireed qiimo badan oon qabay nin muslima iga dulqaaday oo xasaystay hantida hala badbaaday waa riyo diracbireedkii ninkii qaaday wuu qaado wuuu ninkaas wuxuu degan yahay ciidanka milatari ee fadhiya khaalid uu hogaaminayo darafta midig ama bidix buu jooga u tilmaamay geeska ciidan fadhiya gaashaankaygadiracayga muxuu ku sameeyey wuxuu yidhi wuxuu ku gembiye dheri weyn buu ku gembiye ku qariyey gaashaankayga dherigii iyo gaashaanka wuxuu sii dul saaray qob taliyo heeriyu sii dul saaray heeriyu khaalid hawshaa u sheeg halka ha la tago meesha ha la baadho dirac bereedkayga ha laga soo bixiyo ha lagu simo markaa madiina ku noqotan abubakar ha loo geeyo abubakar markaad u tagtaan waxaad u sheegtaan dayntaa intaa intaa in lagu leeya ha la bixiyo addoonkayga hebela waa xor ha la fasaxo hantida aan leehayn laga warqamay inta la ogyahay waa intaa intaa ha la ururiyo wuxuu ihi waa kula hadlahayaa riyaha moodin warkaasihiisa u gudbi intaad tiraada waa riyo fariinta ha dayicin buuri khaalidoo ciidankii xukumahayaa warkii loo sheegay khaalid wuxuu diray ciidan sidii noqotay diracbereedka waa la soo badbaadiyey ninkiina khaain baa taa la yidhi dagaalkii markuu dhammaaday gaala jabtay madiina lagu noqday fariintii baa loo sheegay sayidina abubakar sideedii buu u fuliyey wa أwalu man nufidat wasiyatu bacda mowtihi weyaan khaalinu qays axad dhintay oo intuu dhintay kadib dardaarankiisi la fuliyey oo isagoo dhintay soo dardaarmay ninkii ugu horeeye uguna dambeeye waana shiiday halkaasuu ku shiiday markaasa waxaa caddaatay inay haadihi tahay mucjiza min mucjizaati الrasuuli calayhi الsalaaةu wasalaam hawsha ayada nooc qaraa-intaas saxaabadu maxay u aqri inay bayino tahay bayino xugun bay ku fuliyeen faqiihan marka xoogu minhaajka buubsaday wuxuu maya suuragal maaha abubakar iyo howlahoodu howlo gooni ah weye saxaabadu qaraa-intay wax ku dhisaan fiqigeedna xataa ma taxamuli karo meel cidlaan ku bariqaynaa inagu xadaana aan ibn nusayr alubari abu caabid ninkan waa inaga soo maray muqadimada ragga lagu weeraray muslim kitaabkiisu ku jiraa aan ibn nusayr walaysa fi kutubi sittati ilaa huwa magacaa nila waa keligii bal fi jamiic rijaal keligii waa qod ibn nusayr aan kale waa jiraa laakiin nina aan ibn nusayr layidha waa keligii waa waxiid fi hada tarjama dhigkaani markuu saxiixu muslim imaamku alifay kitaabkiisa ragga arkay loo bandhiga waxaa ka mid a ah abu zurcat abu zurca markaa muslim muaalicieyey saxiix muslim uu muaalicieyey isagoo maraya wuxuu arkay asbaat ibn nasara ku jira sanad markaasuu asbaat nasarna waa ku jiraa kitaabkiisa saxiixna waa leeyahay ku dhici karta haddana wuu socday halkan uu soo gaaray haddana muxuu arkay qaan wahaada wuxuu yihi ashaddu min alawali nusayr baaba dhex fadhiya alubari saxiixna waa ay leedahay miya wuu socday axmed ciisa oo asagu been lagu toomaayey yuu ku arkay haddana meel kale markaasuu tanabati hore uga tanaba labadii kale ka darta arday baa fariintii qaadoo muslim u geeyey wuxuu muslim abu zurcata raasi sidaasuu ku yidhi saasuu yidhi haa waa garlaya laakiin dhegaysa buuri abu zurc wuxuu ka xanaaqo oo yidhi muslim kitaabka inuu qora ma ahayn maxaa yeeley ahlubidaca iyo caamada waxay dhahayaan kitaabkan saxiixa xadiidka laga waa yeeli mayno hadduu saxiixi maxaan ku arki halkan ka soo saar xadiid baad xujaysata ka soo saar saxiix muslim axaadiistii badnayd ee nabiga laga wariyey saxiixa ahayd baad cillo ku noqon doontaa raggiinna kutubta qoray sixaaxa ah marka maxamed muslim waara iyo abu zurciga warkaa weydii may ogoleen ahlubidcaad qiil u furaysaan ay hadhow ku diidaan axaadiis badanoo sugan taa waxaan ka muslim inamaa qultu saxiix waxaan idhi xadiidku waa saxiix ma dhihin xadiidkii saxiixa oo dhan baa intan ku kooban meelaga maqasheen bur mise waxaan ururiyey kitaab mukhtasar oo saxiix ah ku oriyey intan ubaa asaxday in kale ma asixin taa waa qodob qodobka labaad nimankan uu sheegay labada ah ama saddexda ah wuxuu yidhi axaadiis aan kaga qaatay bisanadin caalin xaggana aan ku hayo bisanadin naasilin oo saxiix oo rijaal iyo kibaar aima ay warinhayaan ayaan ka wariya mutaabiciya shawaahid baana ku keenaa weligayna xadii asala kama warinin iyo midn la infiraada midnaba marka qum ibnu sayr maxaawad laba xadii bisu muslim ku leehay kan iyo mid ku iman doona kitaabu tawba kana waa aragtanoo mutaabicu ku imanaya kaana wuxuu ku lahan yahay yaxya bnu yaxya atamiimi waa maqruun marka muslim diqadiisii bay ku tusaysaa wuxuu nimankaani xadiid maxfuud oo saxiixa ah, biriwaayat e, ala'ima alxufaad alkibaar oo naasil iga noqonaya waxaan kaga qaadanayaa bisanadin caalin intaa way khulaasadu xadiidkuna waa sugan yahay ninku waa ninkaas bacd ahl cilm waxay sheegeen inuu saddex xadiid ku anugu inta arko waa labo saddexdaa ma arag mizi iyo xaafidkan waxay lahu xadiiun waaxid bay yidhahdeen oo kan ah ku kalena maba jiray dheh lanno kaa nin buu ku ladhanaya ma asagaa warinaya nin buu ma warinaya kan laakiin sanad buu marayaa fi lmutaabacaat aduu riwaayada hore maxay ahayd xamaad ibnu slm can haabit baad soo marteen waa maxay xadaanaa qaطan ibnu nusayr qaal xadaana jacm bnu sulaymaan اdabuci qaala xadaanaa haabit mutaabacada jacfar bn sulaym can aabit jacfar bn sulaym can haabit iyo xamaad can haabit laba mutaabaco can anas bn maalikin radi allahu tacala canhu qaal kaana haabnu qays wuxuu ahaa ibnu shamaasin khatiiba alansaar ansaar wuxuu ahaa afhayeenkooda ninka afkooda ku hadla ee geedka ka hadla ayuu ahaa khaiib almuslim buu ahaa فلma أنزلت hadi الآية aيadda marka la soo dejiyey fadakra wuxuu sheegay bnaxوi xadiiثi xamaad jacفar wuxuu sheegay daakirku waa kuma waa jacفar walaysa فيi xadiiثi xadiiثi jacفar kuma jiro dikru sacd mucaad kuma jiro iirsat sacd mucaad kuma jiro ayb وxadaثanii waxaa kaloo ii tabiya xadiidka axmed bnu saciid bnu sakrin addaarimi naysaburi xadiidkan hadda qaطan aan marayna asagu rijaashiisu kulli waa basriyuun wey min الshaykhi ila الصaxaabiyi waa basriyiin qaala xadana xabaa ibnu hilaal albahili qaala xadaana sulaym bn khirat almakhzumi can haabit ibn aslam albunani can nas bn malikin qaal lama naزlat laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawt الnabiy walam yadkur asaguna ma sheegin ninka saddexaad waa kuma waa sulaym bn khira sulayman muhiira can aabit asaguna ma sheegin sacd bn mucaadin fi xadii kuma sheegin kana aslaaf tirkiisu waa dhammaantood waa basriyuun rijaashu waxaan ka ahayn sheekha muslim sheekha muslim oo axmed bn saciid musakhr daarimi waa naysaabuuri asagu intoo kale waa basriyiin wey xadaana huray bn cabdilcali alasadi qaala xadaana almuctaminu sulaymaan qaala samictu abi aabihi sulayman bn tarkhan ataymi waa mutaabaca ti araad soo maaha xamaad can aabitin jacfar can aabitin sulayman muhiirata can aabitin iyo salmaan cafan sulayman tarkhaan ataymi can aabitin yadkur asagoo sheegaya aabbihii adda muctal sulayman tarkhaan ataymi baa la yidhahdaa yadkuru can aabiti can anasin qaala lama nazl hadi aaya intii kale waad garanaysa waqtasa alxadiia xadiidkii buu qiseeyoo sheegay wey walam yadkur asaguna ma sheegin sacd mucaad muusan sheegin wazaada wuxuuna ku daray asagu sulaymaan ibnu tarkhaan ataymi raggii saddexdaaba uu la dheeryahay fa kunnaa naraahu waxaanu ahayn arka aab ibnu qays ibnu shamaas yamshii bayna adhurina dhexdana inuu socdo isagoo socda ayaanu arki jirra rajulun rajulan riwaaya qorayso fa kunnaa naraahu yamshi bayna adhurina rajulan min ahli janna waxaanu arki jirray buu yahay nin ahlu janno na dhex socda rajulunta wahuwa rajulun baad marka waxaad u qadaraysaa oo marmarka godaalku waa sida marna damiirka naraahu baad ka bedelaysa fakunaa naraahu rajulan rajulan bay markaa noqono markaasaad ka bedeli haddii kale wahuwa rajulu min ahli janna saasay kuu noqon almuhim waxaa iga khuseeya hadda intaa waad soo marteena xadiidka wuxuu imaamku u daba istaago u yidhi hebel hebel hebel ma aysan sheegin sacd mucaad laba arrin ariga koobaad waxaa mashhuurad ogtihiin san mucaad wuxuu shahiiday duulaankii reer bani qurayda lagu qaaday bacda ghaswati alaxzaab aw alkhandaq waad garanaysa ayib oo sanadkii ahaa sanadkii shanaad ahaa so sidaa ma ahayn aayaddan laa tarfacuu aswaatakum iyo suuraة اxujuraat bilowga laa tuqadim bayna yadi wa rasuulihiba waxay soo degeen camal wufuud oo sanadkii sagaalaada ah. aayaddan iyo suuraddan sanadkii sagaalaad bay soo degeen sacd mucaadna sanadkii شhanaad buu shahiidoo geeriyooday isqabatii marka walam yadkur walam yadkur u socotaa wuxuu marka kuu tilmaama muslim inay tahay riwaayada xamaad bnu slm ay tahay waham inay tahay waham ninka loo diray sacd mucaad ma ahee ama waa saxaabi kale ama waa sacd ibnu cubaada macnaha waad fahanteen baan u malay macnaha labaad ee uu tilmaamaya sheekhu waxaa weeye uu kuu qarinayo sacad ibnu cubaada iyo haabit baa isku qoysoo reer bani khasraj ah ansaarna waxay u kala degeen qoys qoys haabit ninka deriska la noqonaya waxaa way in adeerkii ama qoyskiisa oo sacd ibnu cubaada ah. inuu sacd ibnu cubaada yidhaahdo waa deriskaygii anoo ree ree aws ah asaguna uu u yahay reer khasraj waa hawl aan dhaqankii iyo degankii madiin lagu yaqaanay iyo beeruhu say u kala dega haddana khilaafsan labadaa isku qabo ninka la diray waa maxay waa sacad ibnu cubaada saa darteed riwaaya uu wariyo ibnu mundir fii tafsiirihi bisanadin xasan waxaa ku timid nabigu wuxuu diray sacad ibnu cubaada idan muslim macnaha daqiiqa ayuu kule walam yadkur walam yadkur haddaba fa riwaayatu xamaadin wahan baa ku jira wey xagga taariikhda iyo ninka la dirayba inaad ifahanteen baan u malay xadiidkan iyo qisaduba waxay ku cad yihiin oo laga fahmaya masale aada u culus oo ah ruuxa muslimka ah camalkiisibaa hooban kara oo wuu ridoobi karaa oo diintu ka bixi karaa isagoon ka warqabinba bidaari sibiq bay kugu gashaa wa antum laa tashcuruun saxaabigu markuu hadalka kor u dhigahay miy ogaan nahyigan ma ogayn culayskan ma ogayn aayaddu ma soo degan daahirka sida ka muuqdo markay degtay kadib wuxuu uu guriga galay faluu hadda ka hor sameeyey buuna ka xanuunsanaya saxaabigu wuxuuna tasawurhayaa fiqigiisa wuxuusan ka warqabin in camalkiisu uu ku hooban karo nabiguna ma radiin oo wuxuu sheegay keliya inuu yahay ahlu janno uusan hawsha shuqul ku lahayn muxuu ku badbaaday baa isweydiin leh aayadda muxuu kaga baxay wuxuu kaga baxay annahu lam yaqsid الsababa markaan aan camalkaygu hoobanayo falka camalkayga ku hooban waa inaan u qasto falka waa inaan u qasto samayntiisa yaaban ogaanin haddaan rabo inay gaalnimo tahay inay xaaraan tahay inay balaayo tahay in lagu naargeli laakiin waxaa shardi horta falka inaan u qasta haddaba ma u qastay weeye saxaabigu inuu codka nabiga kor oogu dhigo oo si dhinka uu dallaco oo volyamka uu nabiga ku dheereeyo inuu sidii nin inadeerkii oo kale oogu dhawaaqo mi u qastay maya uma qasti idan taasuu ku badbaaday taasuu ku badbaaday waxaa kaloo de qisada lamido ah sida sawaabka aayaddu ay ku soo degtay qisadii wafdigii nimanka reeberi nimankii reeberi tamakay nabigu u yimaadeen cumar iyo abubakr wakay isku qabta nabi allow kan amiir ka dhig iyo may kan ka dhig abubakr uu yidhi ma arata ilaa khilaafi iyo maya kuma khilaafin coorkooda waa kor u qacay suuraddu way soo noqotay mar labaad bay soo noqotay waa hadday horaanba soo degta marka macnahaas waa ku jiraa ruux imaam ka wuxuu ka raba ruuxa mu'minka iimaanka leh sida haabitoo kale wax yar buu dareensanayaa isagoon dembi lahayn yuu dembiila iska dhig iimaankiisaa dareensiinaya laakiin markaad daxalaysato oo iimaankaada uu ruujmiyo bir noqdo waxaad dareemi ma jiraan in dakhar weyn kugu dhacan mooyeen dareenba ma lihin laakiin ruux iimaankiisu buuxo wax yar bu ka boodayaa wey macaarif badan baa ku jirta insha allahu tacala been damba wixii dhiman israacin doonaa wallahu aclam